الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ودرسيني كوبي توناد كتابكيني qala naadim raximah llahu tacaala wakhali lana asaabic alyadayni walixyata alkafata warijlayni wastakmili halaata bilyaqiini wabda biyumnaaka siwa ludnayni waxaan kusoo jirnay sunadii sunnooyinkii weesada sheekxuu ka soo hadlay weesadii waxyaabaha weesada sababa ama keensanaya in la weysaysto wuxuu shiiku ka soo hadlay furuudii weysada weysada waxyaabaha waajibka ka ah arkaanteeda wuxuu ka soo hadlay sheikhu raximahullahu tacaala sunnooyinkeeda qeyb ka mid ah hadeerna sunnooyinkiibuu sii wadaa wakhallilan isdhex geli asaabica alyadayni labada gacmood farahooda isdhexgeli waaya wallixyata wakhallilan allixyata garkiina gelgeli gacantii lixyadii alkathata ee faraha badnayd warijlayni wakhallil arrijlayni ayadana eh, lugihiina farahoodii gelgeli oo biyaha gaarsii wakhallilan geli oo geli takhiirka la sheegaya waxaa weeye markii faraha laga hadlayo tashbiik in la sameeyo faraha saa la isu geliyo ayaa takhliil la yidhaahdaa sunno weeye buu sheekhu ku yidhi raximah allahu tacaala waa haddii meesha inay biyihii gaarin aa og tahay sunno weeye laakiin haddaa ka shaqi qabto inay biyihii aysan gaarin marka maxay noqonaysaa waajib bay kuu noqonaysaa inaad biyihii gaarsiisa saddex masalo marka shiikhuu sheegay asaabicu lyadayn allixyatu lkathatu iyo arrijlayni saddexdaas meeloodba biyaha waa la gaarsiinayaa marka waa asaabicu lyadayni wa asaabicu rijlayni iyo walixyat lkatha takhliil baa lagu samaynayaa faraha ayaa la gelinayaa wy takhliilka wakhallilan geelgeli farihii asaabica alyadayni labadii gacmood farahoodii faraha isgeli weeye markaa weysasanaysid walixyata alkathata wakhallilan geli farihii allixyata alkathata garkii weynaa waarijlayni waa asaabica arijlayni iyo labadii lugood farahoodii gelgeli weeye waaya taa marka gacmaha waa garanay garka see loo soo gelinayaa qof hadduu gar weyn leeyahay gacanta hoos buu ka soo gelinayaa markuu taqyada sameynayo hoos saasuu usoo gelinayaa saas ninkii gar weyn lahaade saasuu gacanta usoo gelinayaa halkan dee in la dhaqaad wejigii markii uu dhaqayo biyuhu kaaga hor way soo gaarayaan takliilkala sheegayo in gacantii hoos laga soo geliyo wey bidixi labadii gacmoodna saasaa la isu gelinayaa ayagana takhliilkooda waa sidaa takhliilka lugaha lagu sameynaya faraha ku yaala midigta fariirada ugu shishaysaa kasoo bilaabaysaa waxaana isticmaalaysaa gacantaada bidix baa isticmaalaysaa warka baa ku dhacay soomaa halkaasaa kasoo bilaabaysaa bidixda midigta kasoo bilaabaysaa markaa dhaqaysid eh, eh, gelgelinta gacanta gelinaysa dhexdooda marka lugta saa u taallo xaggaana kasoo bilaaba saana soo dhaqaysaa asaa usoo dhaqaysaa warkan suulka markaa soo gaadhid intaan kaloo biixi markaa dhaqaysidna suulkaa ka bilaabaysa waxaa ku geenaysaa faryaradaa ku geenaysaa wastakmil dhammaystir athalaata saddexda dhammaystir bilyaqiini maca alyaqiin yaqiin la jirankeed saddexdii dhammaystir wabda kuna bilow biyumnaaka nacaaga midig siwal udunayni labadii dhogood markii laga reebo wastakmil markaa adigu dhammaystir weeye athalaatha saddex goor dhammaystir saddex jeer dhammaystir bilyaqiini macal yaqiini yaqiin la jirin adoo yaqiintii wata intani saddex kuu tahay mhm. tan koowaad marka waa waajib labada kalena sunnay noqonayaa warkaama ku dhacay haddii saddex laga badiyo xunkeeda muxuu noqonayaa uu noo soo socdaa hadda sheekh wuxuu ka hadlay saddex in la gaarsiiyo tan koowaad waa waajib tan labaad iyo tan saddexaadna waa sunna buu sheekhu yidhi bilyaqiin muxuu ugu daray haddaa ka shakido saddex miyatani kuu tahay dhaqmadani wejiga ay dhaqaysa mise waa tii labaad sheikhu wuxuu ku yidhi raximah allahu tacaala yaqiinta qaado oo kadibna saddex gaarsii warkama ku dhacay yaah yaqiinta qaado kadibna hee saddex gaarsii buu ku yidhi sheikhu raximahullah wakaa wabda kuna bilow biyumnaaka xaggaaga dhinacaaga midig siwal udunayni midigt markii laga reebo siwal udunayni dhegihii markii laga reebo oo shiikhu wuxuu ku yidhi raximah tacaala halkan masaladanna xubnihii la dhaqayay kulli midigta ka bilow xubnaha la dhaqay marka gacmihii weeye koow gacmaha intaa horta in lasoo dhaqo soo maa kadib in laluqluqdo kadibna wejigii la dhaqo kadibna gacmihii kadibna madaxii la masaxo soo maahay sheekh marka uu kuu jumleeyey muxuu ku yidhi marka hore midigta ku bilow mar walba marka midigta muxuu ka soo reebo siwal udunayni labada dhegood markii laga soo reebo oo labada dhegoodi ayaga keliya maaha waxay u taagan yihiin xubno walba oo horta xubintii halaalada ayadu meesha kuma jidho xubintii halhalahee meesha kuma jidho sheikhu hadda muxuu ka hadlayaa xubintii labalaba ahaa xubin kastoo labalaba ah oo biyaha hal mar la gaarsiin karo udunaynkaasa tusaale u ah ayadoo midigii bidix ma kala lahaa warkaa ma ku dhacay marka maxay noqonayaan udunaynkii koow sankii afku hal xabadee eh. labadii gacmood nacam labadaa gacmood la dhaqayo marba haddii hal mar la wada gaarsiin karo biyihii midig iyo bidix ma kala lahaa hayaa ku dara mid kala haraysa wejigii wejiga midig bidix buu leeyahay isaga marka biyaha marsanuma ogaarsiin karo yaah haa isaguna ma laha markaa ma laha ii sheeg dee markuu wixiisa u taagan yahay laba dhaban intee dhaban adigu leeda yaah soo laba dhaban maa waa laba markaa midigta soo dhaq kadibna kan soo dhaq oo dhihimaya maxaa la dhahayaa mar haddaa biyaha wada gaarsiin karta hal mar hee laakiin kitaabta kale wax u gaari doonaa waxaa ku gaari doonaa kitaabta kale qofka haduu hal gacan isticmaalayo inuu nacmigiita ku bilaabo waa fahamta soo maa ah? ama qofkii gacanin go markuu wejiga dhaqayo inuu hee midigta ku bilaabo wixii midig qaadan kara laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa shay kasta oo hal mar biyuhooda gaari karayaan laba xubnood baa ahaadaan inaysan ku jirin wax midigta lagu bilaabaya ee hal mar lawada dhaqayo warkaa ma ku dhacay marka siwil udin xaggaysa ku jirtaa xaggaysa ku jidhaa marka waa laba kastoo cumroodoo yashulu imraarulmaayi calayhimaa macan biyuhu inay wada mari karaan hal mar ay suuragal tahay markaa midig iyo bidix loo kala gurimaya ayada hal mar baa la wada dhaqayaa waaya wastasxib wastasxib sii wado oo sii hayso anniyata niyadii sii hayso oo niyaddii ha kuu joogto min bad weesadii bilowgeedii laga bilaabo ilaa aakhirihi ilaa weesadii gadaasheeda lagu geenayo niyaddii sii hayso dalku cudwin xubintii duugideydina iyo marmarinteedina sunno weeye walwilaa'u xiriirkiina sunno weeye buu sheikhu la xidhiirinaya weesadii arkaanteedii wastasxibi inniyata niyadii la saaxiib yacni niyadii wado weeye wado min badin ay min badi i lwuduu'i weysadii bilowgeedii niyaddaa soo niyeysatay wado ilaa aakhirihi ilaa aakhiri lwuduu'i ilaa weesadii gadaasheedii intaasna niyaddii inaad soo xaadirisidoo qalbiga kusii haystaa iyaduna sunno weeye waaya muxuu loo jeedaa halkan niyaddu gormay waajib tahay cinda awali ghaslin haa cinda ghasli awali lwajhi soo maa halkaasaa laga soo bilaabaya dhaqidda wesiga halkaasa laga bilaabaya halkaa markaa ka bilaabaysa dhaqiddiisa inaad niyeeshato inaad weeso weeso weysaysanaysid ya qof markuu weeseysanayo niyada intaas yaawad ba loo niyeystaa inuu xadadkiisa koryeelayo weesadii waajib inuu weyseysanayo weeso inuu weyseysanayo yah inuu ku dawaafo inuu dawaaf inuu gelayo kaa ku weyseysanayo siaawad ma loo weyseysa niyaddii aa qabsanaysay marka halkaa markaa maraysa waa inaad niyeysataa inaad salaad ama weese a weesanaysid oo hadduu weese inuu weesanaya keliya u weesaysto wixii o dhan buu ku samayn karaa saa oola socda niyaddii markaa kasoo weysaysatay taasaa waaj arkaanta ku jirtay niyatu taas wey shiihu marka wuxuu ku yidhi niyaddii halkaa kasoo bilowday ilaa intaa lugta ka dhaqaysid yaah inay niyaddii kugu jirto xaadir ay kuu tahay yacni markaa wejiga dhaqaysid inaa wehesanays kuu xaadirtay oo wadato weli niyadii markaa gacanta dhaqaysa niyadii inaa wehesanaysay kugu taalo weli taas isxaabka la sheegaya wataa waa sunna buu kuya taas taasuma dhici karaan marka hore intay markii ay wejiga dhaqeen intay weysadii intay niyeysteen weysadii kadibna maskaxdu caqligu maanku iskaba tegayo meelo kala soo marayo isagoo weysanay xisaabaad tirinaya oo weysadii iska hilaaway ma hulugta maraya xasuusta inuu weysasanayo sooma dhici kadho taas marka waxaan leenahay weysadiis waa u jidhaa mar hadduu marka hore soo niyeystay weysadii waa u jidhaa shiikhu marka muxuu kugu daray niyaddaadi inaysan bixinoo xaalaad kale aadan gelin oo aad niyaddii aad aad kusoo bilowday wejiga dhaqidiisii aalugta ku geyso adoo weli qalbiga ku haya marka waxaa leenahay sunnadii istisxaabu niyati ayaa hee la timaaday weeyaan waaya saas ayaa sheikhu tilmaamaya raximahullah wadalku cudwin xubinkiina in in in in in la duugo dalku waxa weeye in gacantii la marmariyo shayga waajibkaa waxa weeye biyuhu inay xubintii weesada dul maraan taasaa waajib ah kama ku dhacay qasabadii furmaysa inaa gacanta intaa udhigatid asaa tiraahdo oo biyihii ay dul maraan gacantii intaas wey shaqada lagaa rabo maxaa sunnaa ku ah? sunno maxaa kuu noqonaya markaa inaad gacanta u isticmaasho hee aad ku dhaqdo ayaa sunno kuu noqonaysa warkaa ma ku dhacay ee gacanta inaad ku dhaqda arkaanta kuma jirin ee waxaa rugnaya inqisaalulmaai inqisaal alcudwi xubinkii inuu dhaqmo muxuu ku dhaqmi karaa barkadii xaggan taal haddaad gacanta geliso markii ay maraysay gacantii oo saa gacantii ku gaadho ilaayo meeshii mirfiqaynkii taasay ku dhaqan tahay gacantu warkaa ma ku dhacay haa marka marmarintii dilkiiga la sameynayay ayadana sunno weeye buu sheikhu raximala maxaa kaloo sunnaba walwilaau baa sunnaa xiriirintii la xiriirinayay oo laysku xiriirinayay ii sheeg arkaantii laisku xiriirinayay oo eh, iisoo qabo walaagu muxuu yahay waa inuu xubinkii labaad dhaqaa kii kale kii hore oo aan qalalin walaagu waa intaa an yaqsil alcudwa athaani qabla an yajifa alwalu wilaag baa la yidhahdaa waa inuu xubinkii hore dhaqaa qabla an yajifa alwalu kii hore aan qalalin marka kii horeo aan qalalin inaa xubinkii kale kuxiga aan dhaqdo wilaa bay noqonaysaa waa sunna marka waa hee waa sunna marka xaaj xaa ka soo gal allah ku siiye markaa ma ku dhacay ya ayib xaggaa marka waxaa ka soo baxaya qofka hadduu gacantii iyo wejigii intu soo dhiqa iska soo baxo meelaha iska soo marmaro kadibna inta kala sii wado wasiday ku ansaxaysaa baa meesha ku jidha laakiin maxaa sunna ah in la xiriiriyo xamarkaswa sidaa aa ka dhammaato oo aysan kala qalalin ayaa sunnaa buu ku yiri sheikhu raximah llahu tacaala haddaba maxaa lagu weeysanayaa walilwuduu'i muddun walilwuduu'i weysadii muddun bay leedahay mud baa u sugnaaday in lagu weysaysto walitaqsiili qubeyskiina saacun suus baa u sugnaaday biyaah wa tuululgurri waa tuul midin qoraya daada ma godaya ya yo xaraka kalau saara si muxuu ku saaradi wuu goday soo maa wa tuululgusli baa sunno ah wa tuululgurri ah. dheh wa tuululgurri biriirtii in la dheereeyaa sunna ah wataxjiili iyo luga garnaantiina in la dheereeya ayaa sunnaa walilwuduu'i weesadii muddun baa u sugnaaday mud yacni wuxuu kuleeyahay leeyahay weesadii mud baa lagu weesaysan karaa mudku waa intee mudku waa litir ma gaaro litir buu ka yaryahay lix boqoloo lix boqoloo garaam lix boqoloo mililitir baan dhihi karnaa marka adu caagadda jecjeclayda ma aragtay sideed boqol baa ku qoran somin arag sideed boqol iyo m l baa ku qoran sideed boqol mililitir litir gaadha waxaa ka dhiman laba boqoloo mililitir warkaama ku dhacay marka caagadaas oo laba boqoloo litir laba boqoloo mililitir dhiman waayo mudku sideed boqol waa lix boqoloo mililitir adugu waa caagadaas oo xoogaa yar ka dhiman baa lagu weesastaa buu ku yidhi waa lagu weysaysan karaa waaya yani laguu diidi mayo in wax kale inaad ku weysaysato warkaama ku dhacay ayib laakiinse intaas ayaa ma garanaysaa lagu weysaystaa buu ku yidhi sheikhu raximullah oo sunnaa qubayskiina ayib walitaqsiiri qubeyskiina saacun saac saa cunwantee laba litir iyo bar meelahaas wey saa cuna yah kiilo iyo litirkooda isku meel bay isugu tegayaan laba litir iyo bar bay noqonaysaa ayadoona waa lagu weeseysanwaa lagu qubaysanayaa laba litir iyo bar markaasaa nin baa weydiiyeyo wada ma ideeqayaane xadiiskii ma ideeqayaane saxaabigii wuxuu yidhi cid kaa tima badan bay deeqi jireen kaa fiican kaa khayr badan soo jeedi watuulul quri baa sunnaa watawil haddii ma garanaysaa la kordhigo qurta qurta midin hoos dhigaya soo maaha alqura alquri midin qorayaa hadduu kordhigona mafcuul bay noqonaysaa watawil bay noqonaysaa markaa ficil bay isu bedelisaa amara watawil dheeree alqura beriirta beriir waxaa la dhahaa faraska iyo dib askalaho wejigaa hore caddaanka ku yaal maxaa loo yaqaanaa sheikh ha beriir baa la dhahaa marka beriirtii dheeree cadaanka lugaha ku yeelan maxaa la dhahaa haa faraska cad lugaha hore afartii adin baa cadaan baa kaga yaala luga garnaan baa la dhahaa luga garnaan garnaantiina haa beri marka waa inta cadaankaas baa beri la yidhaahdaa beri inta kale la dhihi mayo wixii intaa kale midab keliya isaga u taallaa intaa wejiga cadaanta ku taal beri marka shiikhu wuxuu ku yidhi watawil gura beriirtii dheere beriirta waxaa weeye intii waajibkii markaa dhaqdid intii waajib wejiga intii waajib markaa dhaqdid dheerayso iftiinka ila xadiiskii muxuu ahaa aakhiro ummadayda waxaa ifaysa min aathaari lwuduu raadkii waysada ifayso ma ayn imaam abi hureyra ku dara muxuu yidhi falyudil axadukum guratahu qofkiina ha dheeraysto iftiinkiisa dee ifaya ha dheeraysto marka sheikhu wuxuu yiri raxima allahu tacaala dheerayso oo eh, haddaa waajibkii aa dhaqday gaarsii waajibkii socodsii haddaa wejiga dhaqday gaarsii ma garanaysaa xoogaa ka bax oo iftiinka aakhiro badso wadawii lugura dariirtii badso oo dheerayso wataxjiilana dheerayso weeyaan warkaama ku dhacay waaya ayib marka xagee lagu kala geenayaa haddii lugta lasoo dheereynayay rukbatu baa la geenayaa booyada geenmaysa ay geenaysaa carrugba husheens haddaa gacan dheereynaysayna halmankiibu halkaasaa geenaysaa weeye wejigiina haddee xoogaa la garan karo uma alwuduu'u sunnatu liljunubi linawmihi aw aw yashrabi kadaka tajdiid lwuduu'i kadaka tajdiidu lwuduu'i in salla fariidatan aw sunnatan aw nafla sheikhu raximah wuxuu yidhi uma kadibna alwuduu wuxuu kasoo hadlayay sheikhu raximah allahu tacaala weesadii dhexdeedu ka sheekeynaya markii dhawed soo ma ahayn yaa hadda weesadii laftigeedii meelo la tilmaamay in la weeshaystay inay fiican tahay buu kuu tilmaamaya uma kadibna alwuduu'u weesada laftigeedu sunnatun waxay sunno u tahay liljunuubi kii janaabada qabay bay sunno u tahay linawmihi hurdo darteed hurdahee darteed markuu seexanayo inuu maadaama uusan qubaysanaynin inuu weysaysto ayaa sunna u ah aw amase in yada hadduu u laabanayo galmo labaad aw yashrab aw yashrab ama hee uu biyo cabayo uma kadibna alwuduu'u weesadu sunnatun waxay sunno weeye liljunuubi bay sunno u tahay inuu weysaysto waxay sunno u noqotay linawmihi hurdadii uu seexanaya darteed oo bilaa qusni ugu seexanayay aw amase in yadac hadduu galmo labaad sameynahayo aw yashrab amase uu cabayo waaya saddex xaaba marka kuu sheegay xaaladda kood maxaa weeye weesadii waa weese weese qofku wuu weysaysan karayaa marka uu furd seexanayo qof kastana maaya qofkii janaabada qabay oo ka caajisay inuu qubaysto markaa hurdada doonayey weeso ayuu weesaysanayaa uu qubayskaas magaranaysaa takfiif baa loo sameeyaa baalii maxaa loo sameynayaa takfiif baa loo sameynayaa wakaa cunidii cabitaankiina waa taas cunudiina meesha soo gelaysa ayaduna kadaalika sidaasoo kale ayaa la sunneeye tajdiidul wuduu'i baa la sunneeyey maxaa la sunneeyey tajdiidul wuduu'i wayse cusboonaysiin baa la sunneeyey wayse hee cusboonaysiin war qofka naga qabto dee cusboonaysiin baa hee la sunneeyey in sallaa hadduu tukado qofkii fariidatan uu ku tukado fariido aw sunnatan ama sunno uu ku tukado aw naflan ama sunno uu ku tukado saddexda iskuwa daro hadduu sunno tukanayana ama kadaaka sidaasoo kale ayaa tajdiidulwuduu'i weesadii tajdiidulwuduu'i dhade tajdiidulwuduu'i weesada cusboonaysiinteydu kadaaka oo kaleeto weeyaan oo sunno weeye iyaduna weesadii qofka asagoo weese inuu weesadii cusboonaysiiyo goorma in sallaa hadduu hore u tukaday fariidatan salaad waajiba aw sunnatan ama sunno mudlaqoo iska furan aw naflan ama mid waqti lahaa kuu tukadaybe muxuu ka wadaa marka sheikhu raximah qofku weesadii u weesasta wuu karaa cusboonaysiin buu ku dhufanayaa shardi baa ku xiranoo weesadii hore aa weysaysatay waa inaa wax un ku tukatay waa inaa hee duhur baa u weysaysatay adoon duhurkii tukan oo salaad kalena aanan tukan weesada cusboonaysiinaya lagaa yeelimayo sunno maaha kormay sunno noqonaysaa sunno salaa un ku tuko weesadii hore bikhilaafi wuduuin sallaa bihi kitaabka lagu tuki doonaa marka qusliga laakiin qubeyska iyo masxiga iyo tajdiid ma garaan ayagu waxaa tajdiidka gelaya keliya waa sida mhm. keliya warakcataani lilwuduui wdducaa min bacdihi fii ayi waqtin waqacaa warakcataani laba ragcadood ayaa lilwuduui u waducaauna duco ayaa lilwuduu'i u sugnaatay marka waa ragcataani laba ragcadood iyo waducaau duca ayaa lilwuduu'i u sugnaatay intaasoo warramaa yah waaya min bacdi fii ayi waqtin waqacaa wa ragcataani laba ragcadood ayaa lilwuduu'i waysadii u sugnaatay labadaa ragcadood oo min bacdihi min bacdi lwuduu'i ahaaday weesadii gadaasheed waqacaa ha dhacaan labadaas ragcadood fii ayi waqtin waqtigii la doono ha dhacaan amase labadaa ragcadoodoo waqacaa dhacay fii ayi waqtin waqtigii la doono dhacay ayib haye <laughs> wa ragcataani laba ragcadood ayaa hee iyo waducaau duca ayaa hee lilwuduu'i waa sida u sugnaaday min bacdihi marka ragcataankii bay sheegaysaa labada ragcadoodoo min bacdihi min bacdi alwuduu'i waa sidii gadaashooda ahaaday labadaa ragcadood waqacaa ha dhacaan hadday rabaan fii ayi waqtin waqtiga doonaa ha dhacaan mise labada ragcadoodoo waqacaa dhacay fii ayi waqtin sife iska noqonaysaa si la doona dhacay xaggan wuxuu kuu sheegay laba masalo weesadii baa dhammayna dee eh, bid hore wuxuu kugu soo hadlay weesada laftigeeda meelo la sunneeyey warkaa marku dhacay tasdiid iyo lijunubin idaa araada annawma aw ilwaa awil awil akla aw soo maa hadda weysadii waa dhammaynay maxaa samaynaynaa shiikhu wuxuu ku yidhi weysada inka la dhammeeyo laba ragcadood iyo duco ayay leedahay ducada waa laisku yaqaanaa subxaanaka ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah ahaa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika ashhadu anna maxamed cabduhu rasuul allahuma jacalni tawaabiina wajcalnii min mutadhirin subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka atubu ducada wataa laba ragcadood bay leedahay sunnatul wuduu la yidhaahdo oo hee markii ayada weesada kadib la tukanayo shiikhu marka wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi tuko weesadii kadib qof oh, waxaa dhici kardha inuu weysaystay waqtiyadii karaahada soo maa oo oh, shan tahay mid ka mid a taasuu shiikhu kaaga jawaab wuxuu ku yidhi waqtigaa doontid baana hee bayna dhici kardhaa salaadaas sababtu maxay tahay ay sheegaya waayo buu ogolaaday labada ragcadood oo weysadu ay leedahay waqti kasta in la tukan karo sabab belada keliya jawaab noqon mayso ku dara sabab muqadimeen leedahay mutaqadimeen leedahay oo ah alwuduu warkama ku dhacay maxay leedahay salaadaha la ogolaa waqtiyada karaahada nahyiga salaadahaas laba salaadood baa la ogolaa salaad waqtigeedu joogo waxaa ah, salaad waqtigeedu muqaarin yahay ama yahay mutaqadim yahay maxaa la diidanaa salaad wakhtigeedu mutaakhir yahay shiikhu marka sunnatul wuduu sababta keentay sabab baan kahadlaya isagoo mutaqadim isagoo muqaanina sababta keentay sunnatul waa weeso weesadiina meeda way ka horaysaa salaada soo maa taas marka taasa u ogolaatay buu shiikhu yidhi raximahu allahu tacaala ayib faa'iida dheeraada shiikhu tilmaamay sharxo sunnahaa sunnatulwuduuga la yidhaahdo haddaaba ka gaari weydo buu ku yidhi oo faradkii lagu jira timaado timaaddo faradkaasaa kuu qaadaya bay yidhaahdeen ama sunno kalaa tukanaysay sunnaha kalaa kuu qaadaya markaa gashay sunnihii salaada hore ka gashay kaasaa kuu qaadaya bay yidhaahdeen oo miyeela maxaa kala mid tahay taxiyadii bay kala mid tahay oo waa gaari doonaa markii salaada la gaaro sunnada ma garanaysaa masaajidka lagu salaamayo haddaad soo gasho salaadiyo lagu jiro taasaa noqonaysa waa fahamta soomaa taxiyadii taasaa kaa qaadaysa ayadoo waajibaada kaa qaadaysa tanna xukunkaasoo kale leedahay buu ku yidhi sheekhu raxima allahu tacaala marka sunnooyin waxaa jira axkaamtaasoo kale leh way u tegi doonaa insha allahu tacaala adaabuhu adaabtiisu aadaab shiikhu wuxuu kala saaray aadaab iyo sunne aadaab iyo sunan buu kala saaray oo sunanta wuxuu ka wadaa sunan wuxuu hadda u bixiyey wixii la adkeeyey sunanimadooda aadaabna wuxuu u bixiyey wixii adkeentaa ka yar hooseeya ee intaba dee ma garanaysaa waa wada sunne laakiin sida dee xooga badan waxa weye sunna iyo aadaab ina isku mid yihiin markaa ma ku dhacay yaa aadaabuhu aadaabulwuduu'i weysada aadaabteedu lagaa rabaahay istiqbaalu qiblatin qiblo inaa u jeensato waay markaa weysanayso kolay meel baa u jeensan lahayd inaa hee qiblo u jeensato o weelka wax laga darsanaya laba midkood wey soo maa weelka la isticmaalayo weel af weyn oo biyihii gacanta lagaga darayo ama weel intii dhinac la qabto hee laga soo rogayo biyaha soo maa markaa sidee fiican waxaa weeye buu ku yidhi haddii weelku weel afweynu gacanta laga darsanaya uu yahay inaa midigta dhigato si inaad midigta kasoo darsato hadduu weelku weel afweyn yahay oo gacanta laga darsan lahaa hadduu yahay weelku weel aan gacanta laga tirsanayna waxaa fiican inuu bidixda dhigtooo si usoo qabsado midigta ugu ugu shubto sowarkaas war dhammaa shiikhu marka wuxuu markii gacantii la dhaqayo gacantii dhaqidda lasoo gaaro sidee loo dhaqayaa shiikhu wuxuu raximah allahu tacaala wayabtadii ay wayabtadi'u wuu ku bilaabahayaa alyadayni ay qasllalyadayni dhaqidoodii muxuu ku bilaabayaa bilkafayni cumaa cumaacunadu ku bilaabayaa intaa hore markaa gacanta ku shubatid dhaqida asagaa ka bilaabaysa wey dhaqida asagaa ka bilaabaysaa buu kuyiri raxima allahu tacaala wakaa waaya wa biasaabica fara inuu ka bilaabo ayaa sunna min arijlayni min ghasli rijlayni lugihii dhaqidoodina inuu fara ka soo bilaabo ayaa ayaa aadaabtii ka mida ah buu ku yiri sheikhu raximah llahu tacaala wakaa mhm. waa iska aadaabtii guud markaa lugta dhaqasidna kor biyaha ooga shubeen buu ku yiri maxaa samaynaysaa lugahaaga soo bilow biyaha shubidooda waanuu sheegay lugaha markaa faraha dhaqaysidne biixdaa kasoo bilaabaysaa dhaqidii midigta makruuhaatul wuduu'i buu ka hadlayaa sheikhu raximahullahu tacaalaayo meelaha waxyaabaha weesada dhexdeeda la karaahiyeystay in la sameeyo aan xaaraanta gaarsiisanayn makruuhu makruuhul wuduu'i weesada waxeeda la karaahiyeystay in lagu dhex sameeyaa yaa filmaai xaytu asrafa filmaai makruuhuhu waa mubtadihii weesadii karaahiyadeedu filmaai buu ku sugnaaday biyaha dhexdooda bay karaahiyada kaga sugnaatay goorma xaytu halka biyihii asrafa uu ku xadgudbay walow min albaxri walow ikhtarafa haba ka soo darsadee sidiin qormiyo min albaxri badii xaggeeda ha ka soo darsadee hadduu raba badii alkabiira ee weyneed ikhtarafa hee ha ka darsadee ikhtilaafada dambe mid meesha ku qarsoon bay tilmaamaysaa ee ayada lasoo qaadi mayo warkaama ku dhacan walow ikhtarafa haba kasoo darsadee min albaxri lkabiiri togii ama badii weyneed ama macanahaada maqrera ahaatee ikhtarafa haba kasoo darsadee marka makruuhu karaahiyada koowaad ee weysadaxaya ku jidhaa biyihii la israafinayay bay ku jidhaa makruuhu makruuhulwuduuy filmaayi buu ku sugnaaday xaytu halka israfa asrafahee uu ku xadgudbahayo walow min albaxri baddii baa ha ka darsadee walow min albaxri walow iqtarafa haba ka darsadee min albaxri badii xaggeedii badii alkabiiri ee weyneed iqtarafa haba kasoo dhurtee taas waa karaahiyada koowaad aw amase qadama ha hormariyo alyusraa bidixdii cala alyamiini midigta ha ka hormariyo ayaduna karaahiyadii baa ku sugan aw amase jaawasa ha dhaafsiiyo athalaatha saddexdii ha dhaafsiiyo bilyaqiini yaqiin la jirankeeda asagoo ku sugan hadduu ka shakiyey ma labaa mise waa saddex maxaa sunnaah taas inay laba u noqoto mid saddexaadna u markaa saddexdii ma dhaafin soo maa dushuu ka hadlaya waxa weeye saddexdii buu hubaa inuu dhammaystiray gadaasheeda yaa hadduu ka shakiyo nin tan ti saddex anti afaraad inuu mid ku daraa waa karaahiyo maxaa yeelay muxuu hubaa saddex waana intii la dhamay saddexdu amar waaya soo ma jeedid awamase qadama wuxuu hormariyey midigtii bidixdii buu ka hormariyey cala alyamiini midigtiibuu ka hormariyey midigtiibuu buu ka hormariyey waaya <clears throat> xaggaa mar adeer xaggaa mar xaggaaga bax waaya xaggana mas'ala la yaab lu sheekhu sheegayoo wuxuu ku yidhi qadama alyusra cala alyamiini meelihii xubnihii midigtii bidixda kala lahaa labadii xubnaha weysada waa afar xubnaha weysadu waa afar gacmo hal xabbay isku yihiin luguhuna hal xabbay isku yihiin weji iyo madax intaa way xubnaha weysadu afartaas weeye wixii kale waa sunne haye maxaan samaynaynaa musheeku yidhi xubnaha marka weysadaweysadu laba xubnoodna waa waa beerar wey beerar soo maa waa laba laba laba xubnoodna waa hal hal wejigu waa hal madaxuna waa hal gacmuhu waa laba labo sunnahan soo dhigana wuxuu ahaa markii la dhaqayo wixii labalaba ah in lagu bilaabo bilyumna beedkee noo sheegay waaya waxaa noo sheegay beed hore aan soo dhiganay soo ma wabda biyumnaaka siwal udunayni baa sheegtay wixii dhaqyada ah in midig laga bilaabayo in la khaldo oo labadii beerarkii eh, xubnihii beerarka ahaa in bidix laga soo bilaabo karaahiya noqonaysa marka waysadoo ku jabi mayso waa karaahiye laakiinse sunnadii baa khilaaftay in meesha midigtaa ku bilaabi lahayd eh, bidix ku bilowdo yaah way saasoo kuu soconaysaa laakiinse maxaa samey waxaa ku dhacday shay makruuha baa ku dhacday weeyaan makruuha saddexaad aw jaawasa ama wuxuuba dhaafayba athalaata saddexdii buu bilyaqiini maca yaqiin la jirankiisa asagoo hubay inay saddex tahay ayuu hee saddexdii ka gudbay afar bay noqotay taa afaraadii karaahiye oo ku dhacay weeyaan buu shiikhuu yiri raximah allahu tacaala waaya baabulmasix cala khufeynkii in la masaxo qofku marka waa ruqso diintu bixisay weeyaan cidda la siiyeyna waa cidda negi iyo cidda musaafirka ah shuruudna way leedahay insha allah labadaa beeda ugu horeysa waan ka akrinaynaa keliya sheikhu wuxuu ku yidhi raximah llahu tacaala rukhisa waa la baneeye khufeynkii rukhisa waa la baneeyey khufeynkii khufeynka xaga ka keenna inaan meesha keenno huwabaa u qarsoon oo khufeynka ku laabanaysa masxiga masxiga ku laabanaysa masx al khufeyn ku laabanaysa yaa rukhisa waa la sunneeyey huwa masxi al khufeynkii fii wuduu'in weesa dhexdeed baa la sunneeyey fii wuduu'i kulli xaadirin mid kastoo negi yah weesadiis ayaa masxigii la sunneeyey yowman waleylatan habeen iyo maalin wada socda walilmusaafiri musaafirkii baa loo sunneeyey masxigii yaa fii safari alqasri gaabinta safarkeeda ku sugnaa ilaa alaain ay ilaa alaatinde ilaa alaain ay ilaa alaaatin saddex ilaa saddex maalmood ayaa loo sunneeyey maca layaaliyahaa haa sadexdaasoo maca habeenadeedii wadataha oo la jira min alixdaathi ruksadaasi waa la sunneeye min alixdaathi wayse jabkii xaal ee tan mid ka bilaabanaysa ha waa la sunneeye min alixdaathi xaal ee ka bilaabanaysa yani ma ku dhacay xagga marka sheikh wuxuu ka hadlay saddex masalo sheikhu saddex masalo misan kaga hadlay masalada koowaad waxay tahay ma masxad fi xukunkiisa wuxuu yidhi rukso weeye buu ku yidhi raximahullah jawaas weeye asalkiisu maxaa weeye waa jawaas mhm. oo ruksaa laguu siiye labo waqtiyada waqtiyada la masxaya buu ku wuxuu ku yidhi kow haddaa muqiim tahay yowmun waleylatu habeen iyo maalin labaatan afar saacadood maalinkaas saacaddaa bilowda saacaddeedii kale markaa ma ku dhacay maalin iyo habeen caadiya khasan ma inaa ku xirnaatid inkastoo miisaanka ayaduu saaran yahay laakiinse maalmaanta maalinkaa xiratay maalinteeda kala weye haddaa musaafir tahayna saddex maalmood iyo saddexdooda habeen weyaan masalada saddexaad uu ka bilaaba waxa uu yiri uu sheegay waxa weeye tirsigaas goormuu bilaabanayaa sheikhu wuxuu ku yidhi min al alixdaai baa laga bilaabayaa weesejabku markuu yimi markuu yimi weesejabku saaka hal saa haddaa xiratay khufeenkaagii adoo weese qaba baa xiratay galabta casargaabkii shantii bar markay maraysay baa weesadii kaa jabtay adoo khufeenkii xiran weesejabkaas ayuu waqti shantii bar bay kaaga bilaabmaysaa markaa ma ku dhacay intaa ka dhexaysay duhurkii iyo casarkii iyo xisaabta kuma jidho waxaan cadaynaya halkaas min alixdaafi baan u caddaynaysa weyse jabka xaal uu yahay rukhskaasi masxigaas mid ka bilaabanaya marka rukhisa waa la rukseeye huwa masxigii min alixdaafi xaaluu ka bilaabanayo fii wuduu'i kulli xaadirin saas isugu xirantaha baasho halkaas nagu joojiya hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala saabi ajmaciin